aswaatu alkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan তসা তসা তসা মুসলিমিনাই তসা তসা তসা তসা মুসলিমিনাই তসা tirtira cadowgan tabartod liciya tirtira cadowgan tabartod liciya tugmo kuma booxo taraysa la tugmo kuma booxo taraysa la tuusa turayda feesta tikraygan surgooya tooraydaasi feesta tikraygan surgooya toosa toosa toosa muslimiinay toosa toosa toosa toosa muslimiinay toosa tirtira cadowgan tabartod liciya tirtira cadowgan tabartod liciya takbiirta ku qaada talaba dhufeeskood takbiirta ku qaada talaba dhufeeskood tuura calan cilmaani suura calan tawxiide tuura calan cilmaani suura calan tawxiide takbiirta ku qaada طلبة فيسكوت تورا على العلماني سورة على التوحيد تكبير تقواذا طلبة فيسكوت تورا على العلماني سورة على التوحيد تورا على العلماني سورة على التوحيد تورا على العلماني علماني سورة عالم توحيد سورة عالم علماني سورة عالم توحيد سورة عالم توحيد